النعمان فاسقان والشرط في الدخول عند الأصبح وقال إن قيل اكتماه يقدحي وقال بعض السلف الأمجاد ليس على الناكح بالإشهاد والشرط عند العقد markii caqdiga la guntayo oo nikaaxa la xirayo waxaa shardiga shaahidaani baa shardiga laba markhaati yakfii lada nucmaani faasiqaan markaa shaahidaynku waa shardi ilaa cinda bacdi salaf way soo socotay abu xaniifa raximah llahu tacaala ma shardeeyo shuhuuddaasi inay cuduul noqdaan jumhuurkuna waxay shardeeyaan inay cuduul noqdaan marka waxaa lagu kala duwan yahay ujeeddada iyo faa'iidada markhaatiyada laga rabo marka jumhuurku waxay u arkaan in iclaanna ay tahay haddii hadhow toole loo baahdo markhaatiyo oo muran u yimaadana inay ka markhaati furaan in markaa la doonay abu xaniifana raximahullahu llahu tacala wuxuu arkaa arrinta in laga rabo una iclaam oo in wixii uu qarsoonaado uuna hadhowtoole zino haddii la doono guur lagu sheego ayuunbaa laga ixtiraasayaa lagama ixtiraasayo maaratay waba yani waxa wey markhaatiyada inta loo baahda ee hadhowtoole waaba iska koobnaanaysaa ama waxba laga yaaba maca tuuli zamaan inaan ciibo aanay u baahanin e maqsuudku waa iclaan aclinu hada nikaax iclaankaasunbaa loo socdaa ayuu markaa isagu u marka markaa waxba inay faasiqan yihiin agtiisa dhibaato e, kama aha wsharطu fi dukuuli cinda alaصbaxi maalik raximah اllahu tacaala isagu shardigan shaahideynka wuxuu arkaa inuu shardi yahay lidukhuul aqalgalka buu shardi u yahay caqdiga umaba ahaba oo dee saxaabadii qaarkood baa laga sheegay in ay gabdhahooda guuriyeen iyadoon cidi markaa la joogin markaa waxay leeyihiin shardigan eh, ishhaadku laa nikaax ilaa biwaliyin washaahiday cadli shaahideynkani waa lidukhuul oo qabla dukhuul baa la rabaa in guurkii la iclaamiyo laakiin caqdiga xaalatulcaqdiga waxba shaahideynkaasi looma baahno daruuri ma aha saasay markaa maalikiyadu leeyihiin laakiin iyadana jumhuurku waa ku khilaafsan yihiin bimaa fiihim alxanafiya oo waxay leeyihiin caqdigiibaa dee labadii qof ay sawjiya sawjay isugu noqonayaan caqdigiibay labadii qof isugu xalaaloobayaan marka in cabdigii markhaatigu agtiisa uu ka dhaco ishaadku uu halkaa ka dhaco ayaa dee lagama maarmaan ama laba qofaa dhutooda sawjiya isu ah oo isla xalaaloobay in la yidhaahdo markhaatigay u baahan yihiin taasi waa baciid bay leeyihiin jumhuur wa qaala in qiila ktumaahu yaqdaxi maalik markaa wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo labadan markhaati qariya arrinkaasi dhibbay ku keenaysaa guurkii marka waatan mararka qaarkood dee qofku guurkii uu yar qarsanayo ama wadaad kale waxaa ka qarinaya ama si kale waxa u jiraan haddii markaa laba qof inta si gaara ah loogu yaryeedho la yidhaahdo arrintani waa arrin sirehe dee nikaaxun baa laydinku ansixinayaa maqla laakiin yaan laydinka maqlay arrintaas jumhuurka agtooda dhibaato kama ah nikaaxu sirka laysu diidayna ma aha maalik wuxuu leeyahay may waa nikaaxu sir waana manhi canhu mana banaana sidaana waxba ku asixi maayo cidda weliga iyo zawjka iyo inagu aynu qarina wa isu dardaran lakiin shaahideynka iclaan baaba maqsuudkooda ah in markaa iclaan eh, yani shahaadadu laba maqsuud bay lahayd iclaan iyo dee maaragtay cinda alxaaja in markaa eh, shahaadadii la furo markaa maqsuudkii iclaanka iclaankaaba ah meesha ka baxaya bay leeyihiin haddii la yidhaahdo yaan laydinka maqlin oo ha sheegina waxay u arkaan labadooda loo sheegan iclaankiiba yahay iclaankii la rabayba aclinu hada nikaax eh, in yahayba intii ka waajibka ahayd wixii kaleba mustaxab labadan qof u sheegidooda wa qaala bacdu salafi alamjaadi laysa cala annaakixi min ishhaadi salafkii amjaadda ay qiimaha badnaa qaarkood waxaabay ku tageen laysa cala naakixi min ishhaadi qofka guursanaya waxba markhaati loogama baahna oo caqdigiina markhaati uma baahna dukuulna uma baahna ee in la ogaado uun in eh, maaragtay eh, gabadhaasi dee ninkaasuu guursanay ayuunbaa maqsuudaho unbaa waajibo iclaan unbaa la rabaa cinda alcaqdina shuhuud lama rabo cinda adukhuulna shaahideyn lama rabo laakiin in warku uu suuqa galo oo warka laga warqabo in heblaayo hebel guursaday ayuunbaa la doonaya laakiin wax ishxaad la yidhaahdo oo meeshan jiraa ma jira bay yidhaahdeen rag waaweynoo markaa salafka ka mida ah, muxadisiinba ha u badnaadaan cabdiraxmaan ibni mahdi iyo yaziid ibn haaruun iyo ayaa sidaasi qabay ibn lmundir daaif buu markaa ka soo goorinaya abu sabr baa isaguna kamid a ah fuqahadiiya weliba yaziid ibni haaruun inuu aada u tashaduday baa la sheegayo yani tashniiciyeyba qolyaha fuqahada oo uu yidhi nimankii ahlu ra'yiga ahaa waxay markhaatiyo waajibiyeen nikaaxiyo ilaahay aanu ku sheegin markhaatiyo bayciyo ilaahay u markhaatiyada shawaa ashhidu idaa tadaayactum yidhina waxay yidhahdeen ishhaadku waajib ma aha nikaaxii oo fankixu maa taaba lakum iyo waankixul ayaama iyo saasuu la yidhi aan ishhaadba la sheeginna waxay yidhahdeen shuhuud baa waajib ehm, laakiin dee jumhuurku wa ashhidu idaa tabaayactumna waxbay dee kaga sarfiyeenoo wax iibsaday oo saxaabadu wax iibsatayoo de mar walba inaan shuhuud laysdaba wada jirin arrin markaa mutaqarir ahoo sugan bay ahay marka waashidu tabaayactum inay iska mustaxab tahay iyay ka qaateen tan kalena dee rajcadii baaba la yidhi ishaada loo sima ashhidu daway cadlin minkum wa aqiimu shahaadata lilahley oo markaa rajcadii ah rajcaduna dee waa iyada istidaamo u dhaweydoo yuktafaru fi dami maa laa yuktafaru fi libtidaa'i la odhan laha marka haddii eh, rajcadii la yidhi ishaadha loo sameeyo nikaaxiina waa kasii awlaysay wa qaala bacdu salafi alamjaadi waxay yidhahdeen laysa cala naakixi min ishaad ibn lmundirba saasuu dooranaya baabu sadaaq wa waajibun laha walow lam yudkari sadaaquha walaysa bilmuqadari wamalikun yaquulu kaalciraaqi aqaluhu kaalqaطci lisuraaqi واkhtalafa fiihi kama taraahu fi الsariqaati yasara اlilaahu yصixu biاlamwaali wاlmanaafici kaالnaqdi wالsukna falaa tumaanici wmalikun ymnacu kaalciraaqi manaafica alaswaaji fi الصadaaqi fayamnacaani min huna in kaana sadaaquhaa tacliimaha qur'aana nusakda qaarkood mala bedelanta famanaca kaaxmedin in kaana sadaaquhaa tacliimaha qur'aana wa manaca kashaafici isdaaqaha in taku taxta yadihi citaaqaha wa manaca kashaafici isdaaqaha in taku taxta yadihi cataaqaha wasaxaxaa bimubhamin lam yuusafi faxaquhaa awsatuhu faansifi wajaaza fiihi اlأjl اlmacluumu wafi lmuxalla اlmancu wالtaxriimu waصaxaxa alaxnaafu mahran ujila bilmowti wاطalaaqi lilcurfin jala وأحمد أجاز ذا وعنده يجوز تأجيل لغير مدة صداقي isagana ibn rushdi xagganuu raaciyey qaybahan uu kaga hadlayo uu kaga hadlayey sixada nikaaxa iyo guurka laakiin dee sadaaqu shadoodu sixaha ka mid ma aha arkaantii guurkale kuma jiro waa uun xaq mutaratib ah oo nikaaxa ka waajibay markaa halkii uu isagu uu ku daray ama qaybtii uu raaciyey ayuunbaa nadmiguna uu raaciyey wuxuu yidhi waa waajibun lahaa gabadhii waxa u waajibaya walow lam yudkar yaan la sheegin bee sadaaquhaa baa waajibay gabadha meherkeedii yaan caqdigaba lagu dhex sheegin waa waajib waatu nisaa saduqaatihina nixla waa ka ilaahay subxaana wa tacaala waatuuhuna ujuurahun walaysa bilmuqadari sadaaqu taqdiir male meel la leeyahay halkaa kor uma dhaafi karo ama halkaa hoos uma dhaafi karo ma jirto ee aqalu maalin iyo akaru maalin uu noqonay inuu maal noqdo oo wax lagu intifaacayo oo manfacale uu noqdo ayuunbaa shardi ah wmaaliku yaquulu kalciraaqi aqaluhu kalqabci lisuraaqi wamaaliku imaam maalik yaquulu wuxuu leey kalciraaqi isagoo markaa waafaqsan ciraaqigii abu xaniifa aqaluhu inta ugu yar ayay taqdiirinayaan waxay leeyihiin kalqaci lisuraaqi ka nisaabilqaci lisuraaqi wey nisaabkii qacu sariqaha ayaa ugu yar meherka oo intaa lagama yarayn karo ayay yidhaahdeen wakhtalafaa de lisaankaa qadcigana